الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa cadowgeennii duleeyey muslimiinta iyo muminiintana quweeyey rabbiga subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa intaa kadib ummadda muslimiinta ah waxay ka warhaayaan xamlada ama dagaalka u dhexeeya gaalada iyo muslimiinta in uu maraayo runtii meel gaaladiina ay dulloobayso oo waxa weeye saacaddeedu ay sii dhacayso dadka muslimiintaana ay soo quwoobayaan cadowgu nagu soo duulayna ilaahay subxaana watacaala uu ku riday halaag iyo waxaa weye baaba ilahay ku riday tabaaraka wa tacaala laga soo bilaabo waktigii ay mujaahidiintu qudadkooda iyo qorsheeda ay bedeleen wixii ka dambeeyey nimanka gaalada ah ee nagu soo duulay waxaa ku dambeysay halaag iyo hoog ayaa u dambeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey ama asaabiicii ugu dambeysana mujaahidiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waafajiyey inay laalaabaan dagaalka ay ku hayeen gaalada soo bahaysatay ee wadankeena kusoo duushay ummadda muslimka ee soomaaliya degan waxay og tahay in waddamo fara badan oo dawladaha gaalada nasaarada ka mid ah inay wadankeena kusoo duuleen kuwa oo aan u kala harinin mid cad iyo mid madow iyo mid midab kalele intaba aan u kala harinin gaalada marka soo duushay ee ilaahi tabaaraka wa tacaala mujaahidiinta wuxuu ka siiyey qarabo iyo nafsi ayuu ka siiyey bacdii ugu dambaysana waxay ahayday runtii maalmuhu ku foorarta gaalada soo duushay maalin ma jirto ilaa maalintaa waxaa ka gubta gawaaridooda gaashaaman waxaa ka baaba-a ciidankooda waxa weeye baaba-a hantidoodii ayaa baaba-aysay ilaahay baa uga mahadcelina subxaana wa tacaala taa waxaa ugu dambaysay macrakadii maalintayto ka dhacday ama dagaalkii ka dhacay inta udhexaysa u n d b da iyo garoonka inta udhee maacadaada cadda inta udhexaysa halka ay marayeen kolonyo gaalada ka mida weliba kuwa lagu sheego gaalada midowda lagu sheego kuwa oo ah kuwa seegta inay dalkeena u xalaaleeyeen gaaladaa soo duushay wadamada kala duwanle inayin ayagu cidda u xalaalaysay una fadwootay una ogolaatay inay wadankeena ay qaysadaan kana dambayso oo ay shaqaalo u yihiin kuwan iyaga haddaba ilaahi tabaaraka watacaala wuxuu noo tilmaamayaa waxa لعن هؤلاء فقاتلوا أئمة الكفر إنهم laa أيمان لهم لعلهم yantahuun la dagaalama a'imada kufriga la dagaalama meel kastoo ku aragtaan ku dira ilaahay tabaaraka wa tacaala qowlkiisa iyadoo la fulinaayo waqaatilu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad ayaa mujaahidiintu marsadka asagaa u galeen laba gaari iyo mooryaantii ilaalinaysay oo la socotay oo kasoo baxay waxa weeye maxay ahda u n d b da agaarkeeda lagula socday ayaboorka halkaa oo laba baabuur oo ay wateen nimanka gaalada cadcad iyo waxa weye baabuurkii ay wateen gaalada madmadow ee la socotay mujaahid kamida mujaahidiinta markii hore uu ku galay camalya fashaadiyaa kadibna ay mujaahidiinta u raaciyeen marka inay dagaal adag la galaan halkaa oo baabuurtaasi eedintoodii badneed ay ku basbeeleen oo ilaahi subxaana tacaala uu ku halaajiyey dhibasho fara badan oo cadaankii ah iyo madowgii intabahna ay halkaa ku maxeed ka dhacday oo gaalada lagu galay ilaahay tabaaraka watacaala ayaan uga mahad celinaya runtii waxaan leenahay gaalada soo duushay iyo kuwa gadaal ka fadhiya intaba ha suginina inaad ku ladaan ood ku nagaataan magaaladeena muqdisho iyo meelaha lamidka ah ee aad addoommada aad soo dirsateen ay maxaale xooga kula gawareegeen inaad ku nasataan oo waxa weye aad ku hergashaan ma sugaysaan waxaa runtii maslaxadiina iyo dantiina ay ku jirtaan nolol haddaad rabtaan waxa weeye annagu nolosha waxaan ka jecelnaha midda alla tabaaraka watacaala oo ah nolol aan dhamaad lahayn ilahay jannadiisa lagu noolaado ilaahay subxaana watacaala agtiisa iyo waxa weye nicmadiisa la galo taasaan jal jecelnahay nolosha xuntaa adduunyada ee aada rabtaan marka waxa weye idinku adduunyada nolosheeda rabtaan haddii aad nolosha adduunyada aada rabtaan waxaan leenahay ni tahay goori goor tahay lafihiina badbaadsada insha allahu tacaala ma dhici doonto inaad ku raaxaysataan waddankeena oo aad diinteenna baabi'isaan waa waxa baas ee dimuquraadiyada aad ku sheegteen ee dulliga iyo khubsiga rajaha ka qabin aad ka fulisaan taa waxaa leenaha marka gaalada insha allahu tacaala maslaxadiina dantiina aqoonsada ma garanaysaan ilaa hadda annagaa idin tilmaamayna ummadda soomaaliyeed ee runtii muslimiinta ah waxaa leenahay iyana bishaaraysa gaaladii runtii waxa weeye waktigeedii wuu sii dhamaanaa biidn illahi tabaaraka watacaala tasaduq ku socota daraaddeed ayaa waxay ku qasabtay in waxa weeye runtoodii ay soo bixiyaan oo gaaladii shalay ay lahaayeen safka hore iyo maxaa eh, dariska lama ogola iyo wixii oo dhan markii runtii gaala ay ku fashilantay oo beentoodii ilaahay subxaana wa watacaala uu fashiliyey waa kuwa cadowgiinii soo kaxeeyey mar kaleeto haddana ay wax cadowda ahaa haddana kuwii laduudka ahaa ee waxa weye muddada dheer dagaalkiina uu soo socday ee eh, xabashida ahaa waata hadda la leeyahay waa lasoo xalaaleeyey kuwa xalaaleynaya waa kuwa maanta ay mujaahidiintu ay beegsadaan ay baabi'iyeen waxaa la dhaha marka baraaruga shacabka muslimiinta ah maanta gaaladii waa baaba waa sii socotaa waxa weye qaybtiina ka qaata oo waxa weye baabi-inteeda dagaalkeeda qayb ka qaata waxaad dareemaysaa waxa maanta gaaladu ay ka rabto soomaaliya inay marayso magaaladii muqdisho oo dad muslimiina ah ay degan yihiin oo dhul muslin ah inay maanta marayso qawmuluud iyo wax lamida ah, inay gaaladu ay ka sameeyaan oo iyadoo ah eh, maanica dalaarcad ah waxa weye waxaan fiicnayn oo eh, ah oo qawmuluud ah yaqaano oo idaacadaha qaar laga sii daayo waxa waye waa ceeb iyo lama arag weeye waxaa la maqal weeye wax soomaali lagu yaqaano maahan waxaasay gaalada iyo wadaa waxaan leenahay ka kaca oo baraaruga oo inta dhiman dhamaystira oo mujaahidiinta garab siiya insha allahu tacaala mujaahidiintuna waxa weeye ilahay ayagoo kaashanaya waxawaye go-aankoodu inaysan gaaladu in badan aysan sii jooginin magaalada muqdisho insha allahu tacala sida u dhaqsiyaha badanna ilahay tabaraka watacala waa baryaynaa inuu nooga qaado mujaahidiintana asbaab uga dhigo ee raacdaynta nimanka ayaga ah marka waxaa leedahay muslimiinta bishaaraysa hala bishaarayso oo hala bishaarayso gaaladana sidaan ugu sheegno way waxaan leenahay dantiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa ila waddankeena isaga tagtaan haddaad tigi weysaan waxa way ma dhici doonto inaad gaalo dambe ay waddankan sii joogto insha allahu tacaala ilaah u mahad celinaynaa mar iyo mar labaad mujaahidiintii shaqada qabtayna waxaan leenahay jazakum allahu khayran oo ilaahay subxana wataala ajarkiina ha weyneeyo darajadiina ha sara mariyo wasala allahu wasala wbaaraka cala nabiyina muxamedin wacala alihi wa wasaxbi wasalam ajmaciin